اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم رب العالمين ما جنا لك لما نزل من فضلك يا لطيف ربي صلى الله عليه وسلم يا كريم الحاك حكاية الثامنة عن الشيخ أبي بكر الضري رضي الله تعالى عنه يعني كان culumada waaweyn awlid waaweyn asku jira lakin tarjumo gaara yani sidi kacaada yeelan wixii soo marnay uheli waa heli doonaa markalan sheegayna qaala waxaas dhahay kana fi jiwaari shaabun xasan wajhi waxaa diriskeyga ahaay nin dhalinyar oo weji qurxoon yasuumu nahaara walaa yaftir maalintii dhan waa soomaa ma afuraayo wayaquumu laila cawadiina waa kacaa walaa inaam hurdaayo jani yawma maalinto waasi yimid waqaala waxaasi dhaha ustaad inii aniga nimtu can wardiya laila cawadaan xali ahayd waa wardiyeega an akrisi jiray salaadii lail aan soo kacaay iyo eh, istigfaaraadkii iyo tawxiidkii la imaan jira waa ka hurday faraetu markaasaan arkay as dhahay kaana mixraabi kadinshaka meshi ku kutukaya mixraabkeyga oo dhambalmay kala dham kala dilaacay wakaanii bijiwaari marka waxaa aan la too ahaa aan kula too ahaaday bijiwaarin eh, gabdho oo kad kharajna min almixraab camalaas ila naqday oo kusoo baxeen eh, mixraabka xageeri mku dhambalmi lam ara axsana minhuna wajhan ma arkin wax ka qurxoon wejiga xaggiisi xaggooda waidan fihina waxaa ku dhex jirtay waaxidatun ha show a jirti jirta gabdhahaas show showha oo foolxun fowha oo foolhun le waa lak fowha waxaa isku gaariyahay oo af af waaweyn oo ilkaa banaanka ka yaalo oona ka yihiin taasaa luqa carab ahaan loo isticmaalaa fowha lam ara akbaxa minhaa mandaran wiligey ma arkin afdhaa wax ka oo day madaxa giska foolxun faqultu waxaan u dhahay liman antuna yaa yani leh camal liman ya ya yaad yani ya yaad leedihiin waay manaa waliman haadihi tana yaa leh faqulna waxay dhaheen naxnu layaalika lati madad kuwii jawaariyaalkii farxoonayaan dhahay anaga waxaa nahay dhaheen cawayaalkaadi oo soo tagtay oo dhawardigii salaatuleilkii adqumtay oo haadan si fiican usugtay waxaadii tane laylatu noomika cawadid hurdeed hurd hurdadaadi cawadeedi waaye tan foosha hun cawadidka hurudi waaye oraadaadis fii laylatika walaw mutta fii laylatika haadihi cawadaan oo tan hadaad dhime laheed lakaanad haadihi caduka nasiibtaadi tan ay noqon laheed oo foosha xun aa noqon laheed <clears throat> macnaha sida waad e ogtihiin e, rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiid waxaa kuyimid cabdullahi bin cumar waxaa su dhahay yaa cabdاllahi laa takun mitla fulani kana yaqumu laila fataraka qiyaama lail nin hiblo camal ha noqonin asu dhahay yaa oo cawdii waa soo jeedi jiri marka cawdii soo jeeditaankeedii waa ka tagay marka waa de cibaad kasta waa khiyaamuleyl keligiis ma cibaad kasta ina daa'ima soon ahaado salaad dukasha ha awraada ahaado wax oo la daa'ima ayaa fiican saas daraadeeda xadiis waxaa ku yimid in allaha laa yamalu xataa tamalu ilaahi maniga dhirfo ilaa idinka ka dhiraftaan ood ka ood ood ka ood ka ood kagoodaan cibaadadii suubi jireen marka ilahay ma dhifna maanaha ilahay waa waani awaal mari ha waay intiid cibaadeysiisin haddaad ood cibaadadii kadaashaan oo daaftaan yani khayraadkii iyo sawaabkii wani goosaa waay manaa wafi xadiid kalena waxaa kuyimid kana axaba diini ilay diinta oo nabiga xaggi loo kalgacayl badanya waxaas ahaay maa daawama caleyhi saaxibu wain dalla saaibkiis saaxibkiis diinkaas wixii os daa'imo xataa cayaraado taasas ahay nabiga diinta e e, e adkiis lagu jeclya waaas af saacadkiis is daaimo diintaas saacadkiis manaha ninka cibaadada xaggiis waxaa loogu jeclaya waaye kan oo cibaadada suba os daaimayo hataa ayaraado camalkaas os daaimayo hataa ayaraado saasaa laraba manaha cibaadada hadii la bilaabo nagala gooyin kuficna maxaa yeelay waaas sababta isuu jeclaya waxawaaye Eh, ninka oo daaima cibaadada madadkii dhurowdii ilaahay xadradiisa waa uu daa'imeysa waa usoceysaa laakin camal falka ninkaa dadka tagaal ahay markis gudagala kabacdi eh, markii oo oo meel afgaari nin oo kajeeska camal asnaqdi markis meel gaari kabacdi oo iska jees ilahay aggiis naqaa iyo nin oo ka kahaajiri waxii ilaahay sii oo fadli nin oo kahaajir haajir oo kasaya cmalaas naqahaa ninka waxyaba as daa'imay al dhahay daacadiisn waa ku daa'imaysaa ilaahay oo yani oo uqaabilayn asujeeshayn waa u daa'imaa laakin shay badan oo dhib badan saas ma ahayo wax daa'imaay ma ahaayo marka markasta cibaadada waxaa larabaa bayraade wax oo qafkiisi daa'imi kara nas aha sida xadiistan kukastay hadda waa aragta cusubada ay leedahay ninka alcaw aska tagi manaamkaana la tusay s manaamkaana la tusay hasho fool xun aana tibkiisi nakatay ninkana waxawa cibaadada inas daaima rabaa oo markii horab as bilaawaayo wax asweli kara ashuwo oo iska caajizeyn inas ahaada rabaa ninka waa iskasi karaa maogtahay waa iskasi karaa haddana sheekadii oo unagoo ku dhex jirno adal kan yar oo tacliim ahaan usoo gashan aa aan soo dhexgali waaa ti wa waa inshaadi uma anshaat shawhaati fooshi xumeed waa waranti taqul ido dheheyso is'al mawlaaka waabdudni ilaa xaali faanta qabaxtani min bayni ashkaali laa tarkudana layaali maxaytu fain nimta layaali afaya dahra amhali naxnu الsurur lima ala surura bina jوف الظلام بسكن المنزل العالي فقد أردت بخير إذ بعثت بنا فابشر فأنت منا مولى على بالي tifosh xumeyda hadalkaan dhahday fisirkeedu hawaay isali mawlaaka mawla haali tuug wardudnii ilaa xaali xaaladeyda isoo celi idaoolxumaysin ahaa isoo celi aniga fa anta kabaxtani adaa ifool xumaysi min bayni askaali dadke dadki isku shakliga aheena dhaxdooda adaa igasoo baxsa isoo fool xumaysatis laa tarkuduna layaali maa xayita awadi aseexanin intaad nooshihin fain namta layaali hadii cawdii oo hurdid ay tiri faya dahra amtaali faya hidi cawadaas ood ood hurdeesid adahra zamanka dhan amhaaliyay noqohaayaan misilkeey anoo kale koon humahaayaan cawdii od hurdid naxnu sururu anahay ay tiri anaga farax anahay liman naala sururu bina ninkii unuka oo nagu giyoodo ama nagu gaaro farax nagu gaaro aan farax unahay jufa alaami cawdii mugdihiis mugdiga dhaxdiis bisukna almanzil alcaali manzilkii korey oo sigoo degeyno ay naxnu anaga asuruur aan nahay farax aan nahay liman aanu nahay naala sururu bina ninkii unaka dartahay farax ku gaaro aan unahay bijufa alaami ku gaaro farax mugdiga dhaxdiis bisugnaa asku farha anuna in asku farxo bisugna almanzil caali manzilkii koreey degideeda in asku farhan aan ufarax nahay faqad uridta bikayrin waxaanu ula dooni kheer id wucudta binaa hadii unanka waansantid fabshir hanbayleeso waana raaya adkaatid fa anta min almawla markaas waxaa ilaha ilaahay oo naasirkaadi ah xagiisi ama sayidkaadi ah xagiisi waxaad ka ahaayeysa calaa bali nin shani usaaxib a shani weyn oo korkiisi ahaadiya ahay ilaahay meel weyn ad aad ka joogeysaa waay hadii oo wa waana halkan hadda an kusen hadid raacdin qaala haddana waxaa tilahay faajaabatha ja waxaa hadlooya sheekh cabdilbabakr darir ajaabathaa jaariyat min alxisaan hasho jaariyo oo gabar oo kuwii kuqorxaanayan ad soo waran taqul waxay leeyeysaa أبشر بخير فقد نلت المنى أبدا في جنة الخلد في روضة جناتي نحن ليالي اللوائي كنت تسهر تسهرها تتلو القرآن بترجيع ورنات نحن الحسان اللوائي كنت تخطبنا جوف الظلام بلون عات وزفرات abshir faqad niltama tarjuhu min malik min malikin barin yajudu biaf biifdalin wafarxati gadan taraahu tajala غayra muxtajibin tudna ilayh watahda bitaxiyati ti qor oo ku asho kuwan qora kamida waxay tiri abshir bikayrin khayr ku hambayleyso faqad tiltilmunaa abadan weligaada bayari duulada waad gaartay fi janati lkuldi aad ahayeysaa xaal aad tahay waaritiina janada fi rood janaati xaal aad tahay janaat geedodyaalka beeraheeda fiigeeda xaal aad tahay naxnu layaali lawai kuntu tasaro anaga waxaan nahay ay dheheen ida waan kala lisaankooda kuhadloosa iyagoo dhana iska hadloosa anaga waxaan nahay awayaalkii adiga aad dafri jirti oo dad buu buuxaal ad akriyaysa qur'aanka bitarjiicin adoo soodka ku celcelihayo dhuunta xaggee tarjiic waxaa dhahaas soodka oo dhuunta celceliyo markii lasoodayahay kaasaa la dhahaa qur-aanka ad akriyaysid bitarjiicin waranaatin iyo ooyin camal ala wadaa sina rana jamaaciyada waayo sood kale waaye adoo ooheysid oo aanka aad u soodi soodaheesid yani sidan kunahay naxnu lxisaan lawati anahay way wanaagsanaayeen oo kuwaasoo kunta taktubuna oo najarsi jirti jawfa dalaami cawdii mugdigeed bilowcaatin o jarsahees wazafratin lowcaat waxawaaye lowca waxaa la dhahaa gubida oo hinooga ninka bata wax asdareema gubid camal eh saas adna jarsaheesid wasafaratin oo in la wadaa manaha asalkiisa waxawaaye neefta oo hoos lo oo loo gidaa la dhahaa zafira la fira kac waxyaalahaasay dhigi jireen culumada a saasayt waay abshir hambaylayso fakad nilta maa tarjuhu min malikin waxaad gaarti waxayd ka rajeeyeysa ilaahay boqorka ahay barin ahay oo ilaahay muxsinka ahay wanaagga falaayo yajudu ilaasoo de ku deeqaayo dadkii oo kacabsado biifbaalin fadli siin wafarxaatin ifarax oo farax geliyo gadan taraahu beri waa arkeysaa ilaahas tajalaa soo soofeed oo isku soo daahiri غayra muxtasibin usoo xijaabna inaad arkeysaa yawma alqiyaama tudnaa ilay tudni tud tudnaa ilay waa lagu dhaweeya ilaahay xaggiisa wataxdaa waxaad ad la ad ku nasiibsaysaa bitaxiyaati salaanyaalo isku salaamo ad ku ad ku nasiibsaysaa qaalo xataa uma shahiqa shahqatan khara baytan ninkii waa yani waa soo neef tuuri kabacdihaaseti soo mayd ahaas dhacay raxima llahu aleyh raxmat ullahi aleyh ilah iskorkiis korkiis ad ahaato haddana alxikaayat taasica xikaayadii sagaalaad an bacd alcaarifiin ninkiisia mala sheegin caarifiinta bacdigoodi aa laga wariyey awliyada waaweyn bacdigoodi waa qaala waaas dhahay ninkaas oo oliyaha nimtu laylatan an xisbi fasigtiin akri jiri hal cawo aan ka hurday fara-aytu fi lmanaami jaariyatan xasnaa hurdadii aan ku arki gawar oo qurux badan lam ara axsana minhaa wajan ma arkin wax ka weji korxoon xaggeedii walaa ajaba min ariha wax ka udgoon badan caraf xaggiisii fanaawaladnii waxay isiisay ruqcatan fi yadiha gawarka oo haansha oo oo gacanta oo kuhaasatay ay isiisay ay isoo dhiibtay faqaalad waxay tiri ikra maa fiiha wixii oo fiigeedii ahaada akri faqara'tu waa akriyay faidan huwa waxa aan ku waxaa aan ku dharki xaashada dhexdeeda hadalkan oo hadda aan sheegayn ashcaar waaye ladarta binumatin can khayri ceyshin maca lwildaani fi gurafi ljinaani taciishu mukhaladan la mawta fiha watabqa fi ljinaani maca alxisaani يقل من منامك إن خيرا من النوم تهجد بالقرآن waxay dhahday waxaa ku qoran cashadii ladadtu binawmatin hurd asho hurdaanku maxaa macaansaday can khayri caysh ladadta waxaad macaansati binawmatin hurdado oo an khayri ceyshin ceyshki u kheyr badan ki u kheyr badan ad ka huridi aada macaansati maca alwildaani loola loola noolaado fii qurafi wildaanka oo dad yawma alqiyaama ahlujanada ilmaha u adeegayaan waaye fii qurafi ljinaani qolayaalka oo jannada fiigeedii ahaaday saraa oo jannada fiigeedii ahaaday adku ku ani saasiri ad ka huridi inad ku noolaat taciishu waad noolaayeysaa mukaladan xaal ahay ku ataay kowlawaari ahay laa mawta fiiha mawt fiigeedi ma ahaanin jamada watabqa fi ljinaani janada fiigeedi waxaad ku baaqi ahaysa maca alxisaani xurulcinyaalka uga wanaagsan macigoodii tayakar min manaamika hurdadaadi ka kac ina khayran min alnoomi waxaa ka khayr badan atahajud bilqur'aan qur'aanka lagu soo jeedo akriskiisii fi lqur'aani waayo asalka like qur'aan iyagana luqa kale goonigeed waayo aan aan jeclahay qaalo asaa fasdakatu waan soo kacay mar'uuban anoo argagaxaayo wallahi yaan ku dhaartay asdaa maa dakartuhaa kadu masoo xasuusahaynin asdaa naagtaas oo hadalkaas digta hadalkeeda ilaa taara noon hurdada waa iga aadaysa ay raxima allahu ilaahi unaxariisto alxikaayat alcaashira rw uh, uh, ruwiya waxaa la wariya ana sheekh sariy sakatiy sariy sakatiyu sheekii la dhihi jiray radia allahu tacaala canhu dakala caleyhi waxa u soo galay abuqasim aljunaydi waa yabki usoo uh, sheekada intiin guda gelin ninkaan sariy sakati tarjumadiis waxaan ka taawano ninkaan waxaas ahayaa la yiri imaam oo weli oo weyn kunyadiis abulxasan asariy bin lmuallas bin almugallis asakatiy albagdadiy aldhaha magaciisa sax saas waxaa lahaa abulxasan asariy bin almugallis asakatiy albagdadiy oo bagdad u dhashtay waxaas dhashtay al boqol iyo lixdanka hijiriya markii ahayd waxaasna dhintay lama boqol iyo konton iyo saddex asku dhintay waxaas lasaaxy ninkii la dhihi jiri oo weyna isna معروف الكرخ asl saaxi way wahuwa ajal asxaabihi as ahaay asxaabtiiska weyn as ahaay asagan marka sali sakadigan waxwaadaay imaam junaydi aftigiisi waaye imaam junaydi aftigiisi waaye imaam junaydi marka usoo ka hadlaayo aftigiisi waxaas aadaay ma ra-aytu acbada lilahi min asariy oo ilaahay kacaawuda didin sari xaggiis ma arkin as dhahay imaam asad cileehi as dhahay thamanun wa tiscuuna sagaashi iyo waxaas gaari as dhahay cumriga iyo siyeed sano maa ru'ya murtajican usoo dhinac jiifa mala arkin ilaa fi cilat lmowt diladiis ku dhimahayle usoo jiifa la arki as marka waxaas dhahay ah, al dhahay waxaa kamida us maalin kasta alhaa alhaa mar asankiis asdayaay alhaa asfiirihay miraaydas iskufiirahay asankiis asfiirihay maxaa s waxaa scabsihay wejigiis amas madow waayo senta asgal cabsihay maalintii alaas alhaas mar hal mar maahin cabsi ilaahay dartiisa marka hadda xikaayada oo usii khuseys aan usoo naqano rawiya ana sheikh sheikh asariy sakatiy radi allahu canhu dakala caleyh waa usoo gali aldhahay abulfatim aljunayd radi allahu tacaala eesinkiis waa yabkii usoo oohaya usoo gali faqaala lahu faqaala waxaa sdhahay junayd lahu sariy waxaa sdhahay abtigiis maa yubkiika abtiye maxaa ku ooyaa faqaala waxaa sdhahay jaaad min baariha asabiyatu cunug gabartaa gabartaa i timid asdhahay faqaala gabartiis waa umulaa faqaalad waxay tiri yaa abati gabartiis waay yaa abati hadihi laylatu xaara aroogeeya cawada cawo kuleel waaye waala lkuzu kuuzadan ucalliquhu haahunaa laka meanan kusura xataa yabruda ilaa iskaqabo biha oo ku jiro ilaa iskaqabo waa kanaxdin oo cibaadadaas iskuma ogaayo waxa dhibaatada soonkaas badan waa marka waxay ujeclaa kisto nafta isku nafsad ahaan bisto qawo ale hawada leel dhigaa maca qawo ja ununka hadda fiiri so qabow qabow haddana baraf jiridahaa waa nafta aada uraac nafta laac waa laga wax oo ku banaan waa laakin dadka oliyada agtooda sha shahwada aada isku ilaaliyahay shahwada nafsada maraacayn walo waxa banaan hataa ada nafsada jeclaada waa kacelyahay a nafsada isku haleeg karin o wax kala siibeynas jamceysan o kan oo kudureed haddana waa sha shahwadi sira sira wa xaraam ay ku urida absaas marka ika aada dal dadaalahayn ixtiyaad badan ay sugaayen oliyadaan marka abta adooga waxay tiri eh, mayaatan ku eh, hawada iskuqaboji ahaan isku qabow ahaan aanku mayaanan ku sur aan ku dheji mayaanan dhigaas ay dhaarikiy aan ku calaqa faqultu naam ha aan ahay waan ogolaay qaala sari waxaa tirahay radiallahu canhu faqalabadni caynaaya lamida intaa isab faninti waa hurday ma bacawinam mala sekada laga ana kistas yar os ishtey os ogolaada yarta cabdi haboob waasir wax yar waa askaasiya lakin dadkan alcabsi malay ka gaarin meel yaabla yoogtisa gaarin subxaan allah wax la keeni kara maaha ishiyagashi asdhaay faninti waa hurdi faraaytu jaariyata min axsan alkhalqi kad nazalat min sama jaariya aski asdhaay oo kasodegta samad oo dad khalqi dhan uu qorax badan oo qorax badan kamid eh qultu liman anti haakula qaal liman laa yashrab lmaa almubarada fi lkizan ninka oo biya qabow kuusida isku caweynina ilahay o dhamaati ninkaan marka fantabahtu waa soo kacaya tahay watanaawaltu lkuusa kuusadiyan soo qaaday wadarabtu bilada dhulkaan ku dhiftiya tahay ajibi qaala junayd asa radiallahu canhu fara-aytu lkasafa almaksura doobkii jajaway waxaan ku arkay asdaa lam yarfahu axadun axad soo kor qaadan xataa cafa caleyh salaam nes xoxoonaayo jabkiisa ba xoxoonaayo ilaa caro carara yani kadawoosh saas marka shahwada oo nafsaba shahwadeedi aadaa lawad isku ilaaliyo qur'aanka shahwada la raacaayo aadaas ku heedaariyey aayad qur'aanka heesaa jira zunyana linaasi xubu shahawaati aloo zinay min الnisaai wاlbanina wاlkhanaatir almuqantara dahabki waxaasmano wاlkhayl almusawama feerdaha walancaam walxarti meno dalik mataa lxayaati dunya asda ilahay asda mataa lxayaati dunya walahu cindahu husn husn lmaaab ilahay agtiisa noqosha wanaagsa aakharo waxaa addunya le waaye dadka waa dadka waa loo zinay marka shahwada aada alda waa lagu fogaado Eh, haddana xadiidka la nabay waxaa suyiri xufat iljanatu fi lmakari waxyaalaha nafta danaaceyso alu ah, koowaaweertaa eh, nabig sala allahu alayhi wasalam waxyaalaha oo nafta danaceysane alu ah, koowaaway hadi adi waxaasid oo nafta danaceyso oo yani oo iska celisid janada waa gudbeysaa saas way manaa xufat inaaru bishahawaat naartana waxaa lagu koowaweertaa ah, shahawaat hadi adi shahawaadki ultimaad naara aad aad muteysiisaa وqala sala الlahu alayhi wasalam almujaahidu man jahada nafsahu fi طaacati illah mujaahid waxaa ahaa ninka nafsadiisi oo ku dhiwa ilahay daacadiis oo ku jihaad haddana waxaas dhahay nabiga sal ه alay slam xadid kale kufa adaka can nafsika nafsadaada dhibkaadi kajooji dhibkaadi kajooji walaa tutaabic hawaa hawadeedi araacin fi macsiyat illahi kuraacin ilahay macsiyadiis idan hadid kuraacdid nafsada yani hawadeedi tukaasimka waa kula dooda yawma alqiyaama fayalcanu bacduka bacda adiga adiga isla cinaysaa waay ilaa an yafir allahu adis ilahay dambigaada isku dhaafa maayan wayastura isku astura mooyaale eh, sufyaan thori waxaas dhahay maa xaalastu shayan ashad waa shay ma dheh gelin dhahay oo ashadda calaya min nafsi oo nafsada igu daran ma yani ma dheh gelin as dhahay maratan li o maratan ala maradoo ana waxay tareysa maradon dhibdhibay keenaysaa as dhahay waqaala bacd lxukamaa waxay dhaheen mastawlad caleyh aleyhi man istawlad alayhi nafsu ninki nafsada ay kagaalib nafato saara asiiran fi xubi shahawaatiha waxa ukhafaalnahaa shahawaadkeedi jeceelkeeda kukhafaalnahaa sisaa waa doon sihisaa maxsuuran as ahaa fi fi sijni hawaaha hawadeedi xabiskeedi kooban as ahaa maqhuuran oo oo laqahri as ahaa magaluulan oo oo laxerxeri as ahaa zimaamhu zimaamkiisi fi yadiha hogaanka ila uqaweysaa ila ilaa a hogaamiheysa ninkii shahwadeeda raaraaco marka tajuruhu waxay ujiidaheysaa xaytu shaat mehi rabto ay ujiid fatamnacu qalbahu min alfawaaid marka qalbigiis fawaaidii oo heli lahay oo mucaarif ah ilah aggiis ay kareeweysaa haddana ninkaan kale isagana waxau leeyahay abu yahya alwaraaq man arda aljawaariha bالshahawaati fakad garasa fi qalbihi shajara nadaamaati hadal aad uxeel dheer waaye oo ninkaa caarif bilaahi kasoo fuli waxaas leeyahay man arda aljawaarixa ninkii ximnihiisi raadi geliyo bishahawaati shahawaatka oo ida rabta raacideedi fakad garasa fi qalbihi shajara nadaamaat qalbigiisi waxaas ku tilaali shalaaya geedkiisa isku tilaali manaa hadhow waa shalaale waaye qaala uheeb waxaa tiri bin lward mazaal dha cala lkubsi fahuwa shahwat min kana wafiha almuf kazaaid asdaa shahw waay almuf kazaaid shahw waay ay waxaasnasi yani waxyaab qaacida oo yaablaas siiyey haddana meel kale waxaas ku dhahay ninka man axaba shahawaati dunya ninki dunya shahawadeeda jeclaada fat tahaya liduli duli ha u diyaar garoobo waqaala waxaas dhahay cali saydna cali waxaa tahay man ishtaaka ila ljanati ninkii janada u iloowo salaacan shahawaati shahawadeeda waa kasabraa fi dunya dunyada ox allahu ilaa daauud ilaahay sanawi daauud osoo soo waxyooda waxaa tahay ya daauud xadir waandir asxaabaka akla shahawaat xadir kadig waandir kadig asxaabaka akla shahawaat shahawaadka cunideedi kadig maxaa yeele faina alquluba almucallaqata bishahawaat oo kutacaluqdo shahawaadka quluubta oo shahawaadka dunyaa kutacaluqdo uquluhaa ani maxjuba caqligeeda ani waa iga xijaaban yahay absufin duclaa casliha وkud nafsa walaa tadbac gawaaha wafi ictaa'iha shahawaat sawaaha munhuka mushtahaa tabcin dawaaha macnaheedu awaaye وkud nafsa nafsada hogaan walaa tadbac gawaa baadigeedi araaci nafsiga naftad adi hogaan ida ku hogaami kas wafi icطaayaha shawaka wa famancuka mushtaha damcin dawa dabciga qofka insaanka wa dabci ahaan o ishtahihay laga reebo a daawo ahaan tahay fafi icطaayaha shahawaat dawa hadii shahawaat lasiiyo halaageeda kusugan shahawaadkeeda adduyeesh gulo shay mafaxata waa ku halik samaysaa marka waa ujeeda ninkaan weyn wax oos ishtahayle oosna oos isticmaalin cuquubadan aas ula kulmay riwaayadana macnaheedi u tusay qala ljunayd waxaas dhahay marka waa kabani waqala sheekh abu sulayman adarani waxaas dhahay radi allahu tacaala canhu nimtu can wardi laylatan munaasab ahaana sukeenooyaa hurdadeedi wardigayaan ku hurda alcawa faidan bixawra xur asho xur arki taqulu ya aba sulayman tanaam وana urabbi laka uraba laka ah, fi lkhiyaami mundu arhima kudhigan maa kelimadaha waa kasi waay ah. ha hmm? ah? wana hadii oo bas yahan waa iska dhacikala asnakaa Ah, waa hurdeysa ah, miya anigina adiga ah, ali tarbiyo khiyaamka aligu tarbiyo mundu hamsa mia caam sia waa dhici kara uraba loo taasi man ahaan mi muuqato laga joogo mundu shan boqol sano o kama qaalat min alkalaam o kan ushabaho ay dhahdi taasa ubani xadiidkaasna abu salaman darani ina wax sheeknas ahay laakin waxaa isdhahay maqsuud meya maku ahaa eh, xikaayada le soo hoos gali matahay inaas gooni ah imaa doonane waa laga suufiyada waaweyn isku jira calaa kuli xaal alxikaayat alxaadiyada cashar xikaayadii taman iyo koowaad an sheekh cabdilwaxid bin zayd ninkaa oso mar imano e, tarjumu halniya tahay cabdilwaxid bin zayd maeno e yani tarjuma soalias okaya e, ki horey ki horey isma tahay junayd maska horey tarjumadiisi waxa waaye sheekan waxa waaye al dhahay horta zaahid waay nin shay oo zaahid waayo waacid waayo baliig asna aya al dhahay baliig sheikh lcubaadaas nin oo aad ufasaha bala codkaras ahay sheikh lcubaadna waa ala dadka caabidiinta sheekooda abu cubeyd al dhaha kunidis albasri waayo waxaa la oobsaday al boqol iyo kontonkii hijriya waxaa dhahay waa wacdigiisi weynaantiis dad badana majliskiis ku dhinteena lahay hadalkiisa oo la celi kari oo tacsiirka tacsiir weyn asu yeeshi dadka waa lu dhimahaya markiis wacdi ahay waa lamimirdama dad nafsadalahay waxyaalihiis oo usileeyahay kaasa kamid e eh, ma ahan hadda hore aanan soo sheegna hadda ma maanta marlamaad oo xikaayadiis soo naqatian un faa'idaysanay qaala waxaa dhahay cabdulwaxid bin zayd cabdulwaxid bin zayd radi radiallahu canhu qaala baynama naxnu data yawmin fi majlisina hada anigoo majliska e kan oo joogno hataa yana waa isku diyaarin lilkhuruuji inaa ubano ila gaswi duulan waqad amartu asxaabi an yatahu asxaabta inay darbadaan ani an amray biqira'ati aayatayni lama aayat akriskoodii ay u darbadaan baqara rajuluna akriyay fi majlisina oo majliskaayan joogay in allaha ishtaraa min almu'miniina amwaal ilaahay waxaa iska aska iibsaday iibsasho oo xaqiiqadeeda maloo wado in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum macnaha biana lahum ljana nafsadooda iyo maalkooda ina jihaad mana jihaadkii oo galaayan samankoodi waxaa un dhigi af dhahay biana lahum ljana jana inay leeyihiin as uu bedel as uu bedeli manaa jihaadkii oo naftadoodii maalkooda umureen aloowadaa jana ilaahay as awaal gud u siiyey faqam e, ayada markin akriyi faqama gulaamun oo fi miqdaari hamsa cashra sana o naxu dalika oo ku jiro qadar tam shan sana camal qadarkiis cumrigiis oo cigaar saas ahaa joogsad oo dhalinyar e tam shan sana amase wax lamid eh ah. waqad maata abuhu waa dhinteen wawarisa maalin kasiiran e, waxaa isdhaxal siiyey adoogiis maal badan faqal waasa ya cabdlwaxid unug yaraadha bin zayd in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum ljanna faqultu waxaan dhaayaas dhahay nacam ya xabibiya an dhaayaas cabdilwaxid faqaala dan yafti waxaas dhahay ini ushidig waxaa ku ku markaasi dhigaa ani kad bacata bictu nafsi wabici wamaali biana liya ljana an kubici janada inaan lahaado faqultu law ina xadda sayfi ashaddu min dalik waanta sabiyun xajka seefka kaas waa ka daran yahaye ya adin cunugaad tahay wa ana akaaf anlaa tasbir waxaan ka cabsaa inad sabrin oo tacjiza can dalika adka caajis ka caajis faqala waxaa taa ya cabdalwaxid ubaayic llaha tacaala ilahay ubaayicuhaa biljana uma caajiz waa caajiza wax dhaci kara ma inaas dhahay anaa ashhid llaha tacaala ilah waxaa markaatu dhiga ani kad baayactu inaan lamubaayaca galay oo kamaa qaala amas wax saas camal aas dhahay radi allahu canhu qaala cabdilwaxid waxaas dhahay fatakhasarat ilayhi anfusana nafsa daanya agi agga waa gaabsatya amaan waa gaabsani waqulnaa sabiyon yacqil ingaar caaqil eh wanaxnuna laa nacqil unugan caqli an rabise waaye mujarad aayada maqli suna isbedeliye anaga maxaa saas una haweyni hasta watasadaqa bihi waa sadaqaystay fakaraja min maalihi kuli cunigii maalkiis dhan aska baxay fatasadaqa bihi waa sadaqaystay maalka dhan ilaa farasahu mayne wasalaahu iyo hubkiisi falama markii kana ywma alkhuruuj as ahaay maalintii la baxaay kana awal man dalaca lana calayna ninkii noogu soo horbaxay u horeeyay as ahaay faqaala waxaas iri assalaamu calayka ya cabdalwaxid faqultu waxaan dhahay wacalayka asalaam rabixa lbeycu beycii waa ribhay uma sirnaa waa soconay waawanahaal macanaa macigahay asiyahay suumu nahaal maalintii waa soomaa wayaqum laila cawadiina waa joog salaada sujooga wayakdumunaa waanu adeega wayakdumu dawaabanaa waxayn wadani oo adunya as u adeega farastahay geelishahay wayaxsusuna waana ilaaliha ilaa nima adii waridno hataa ida intahayna ilaa daari rom dulkii rom ilaa anka ka gaarno fabaynama naxnu kadalik unagoo saasnahay id bihi waa ad aqbala waakana wa usaano aragni soo socdo wa yunaadi usoo naadihay aragni naftahay washuqa ila alcaynaai lmardiya hashi oo hurulceynta eed caynaada aheyd oo lagaraadi nakday aanu hilowsanay astaay faqaala asxaabi asxaabteeda waxay dhaheen dacalo waswisa waswasa waswisa lihadi sabiy waktala dacalo waxaa waxaa cunugaan yar inaa waswaas ku dhacayaa la arkaa ay dhaheen aa dhici karaa oo akligiis isku dadarsamay faqultu waxaan dhahay xabiibi xabiibkeyga yaaw cabdilwaaxid aa dhaha wamaa hadihi alcaynaau lmardiya sheegeysid maxay tahay faqaala waxaas inii aniga xikaaya sheegay ruuy as arkay gafawtu gafwatan gamaayaan gamaayooday fara'aytu kaanahu ataanii aatin waxaa arkay isagoo kaf oo ihimaado kaf ihimid camal aan arkay faqaala lii kafkaas waxaas ihiri idhab ila alcaynaa almardiya caynaba shicuur lcaynta isha weyneed oo oo mardiyaba eed si lagaraadi naqda eed agteeda u tag fahajama bi calaa rawdatin waxaas u geey macnaha rawda as ila tagay fiiha nahru min maain gayri asin oo ku yaalo v wawi oo biyo aan isbedeleynin waidan calaa shadi naari wabigi jiinkiisi jawaarina waxaa joogaanaas dhahay jaariyayaal gabdho calayhina min alxuliyi waalxulal waxyaalaha laisku bilado iyo waxyaalaha dharka dharka oo la guntado waxaa korkoodii ahaaday gabdhahaas maa laa aqdiru waxaan awoodi karin inaan sifeeyo qoraxdoodi falamaa ra'aynani markay arkeen gabdhahaas istabsharna bi waa ay hambaylaysteen waa ay hambaylaysteen waa ay hambaylaysteen way u farxeen waqulna waxay dhaheen hada zawj lcayn caynaa lmardiya ti caynaa almardiya la dhahaay dinkeeda waad waayeen inkaan faqultu waasaay assalaamu alaykuna assalaamu alaykuna aan dhaay asdhaay fa afi kuna alcaynaa almardiya gabadha la dhahaayo gabada oo ruucinta aynaha almardiya oo la dhahayo mani ku dhex jirtaa faqulna nacam faqulna waay dheheen nahnu khadamuha anaga wax leenahay adeegtadeeda wa imaam waa doomankeeda imdi amaamaka hortaada u soco famadaytu amaamihi horteedaa un socday faidan ana binaarin so isoo kadiyay wawi oo min labinin lam yatagayar dacmo oo caana ah oo eh, dhadhankiis isbedeleynin fi rawdatin fiha min kuli fi rawdatin fiha beer oo figeeri ahaadan ku arkiyaas dhahay oo fiha ahaadi min kuli zina rawda beertaas dhexdeedi zina kasta figeedi ahaadi fiha beertu ha ahaadi figeedi jawaarin gabdho lamaa ra'aytuhuna markaan arki iftatantu fi bixusnihina wajamaal waa kufidnooga asdaa wanaagoodi iyo jamaalkooda meelamaad na lamaad waayo falamaa ra'aynani markay arkeen istabshar istabsharna bi wa wa yani wa hanbay laysteen waqulnaa hada wallahi zawj lcaynaa lmardiya waay dheheen caynaa lmardiya ninkaadi waaye faqultu assalaamu alaykuna wasalam afi kuna alcaynaa lmardiya manigu dhex jirtaa caynaa lmardiya faqulna wacalayka asalaam ya waliy allah naxnu anaga kadamuha adeegtayaal waimaauha anahay adeegtadeedi iyo adoomankeedi fataqadam amaama hortaadi ku soco fataqadamtu waa hormaray faidan ana binahrin waxaa isoo kadiya daawogi min kamrin oo malab oo kamre ladatin oo macaan lishaaribiina dadka oo cawaayaan u macaan wacalaa shadi lwaadina waxaan ku arkayaa jawaarin gabdho wobi uwa to yani toga dhinaciis waxaan ku arkay jawaarin gabdho oo ansaynanigi halmaansiyeen man al man khalaftu dadki an an soo mari oo gadaashay ahaadeen oon soo gudbi ay halmaasiyeen wanaagoodi faqul faqultu waxaan dhahay assalaamu calaykuna afi kuna alcaynaa almardiya mani u dhex jirtaa caynaa almardiya qulnaa waxay dhaheen laa mana u dhex jirto naxnu khadamuhaa wa imaauhaa anay adeegtadeedi adoomankeeda leenahay ibi amaamanka horif u soco may afaraad miyaada may shanaad famadaytu faidan ana binaarin aakhara an soo kadiyey min casalin oo malab musafan la saafi yeeli wajawaarin alayhina iyo iyo gabdho oo calayhina min annuuri waljamaali oo korkooda assaareen nuur iyo qorax ma ansaani wax ani halmaansi maaqlabtu wixii hora un soo maray faqultu waxaan dhahay assalaamu alaykuna afikuna alcaynaa almadiya min igu dhex jirtaa qulna ya waliy allah naxnu qadamuhaa ana waimaahaa imri amaamka hor usoco famadaytu amaami hortaya u socday fawasaltu ilaa qaymatin meel oo oo akal oo oo tenda meel usuubsan oo aan gaari asdhaa min duratin beeda juhra cad ka samaysan wacalaa baabi lkhayma waaa kaymada irideedi waxaa ahaa joogtaa jaariyatun gabar caleyha min alxulaa walxulum bilada iyo dharka oo korkeeda saaran yahay maa laa aqdiru asiyahay waxaan awoodin an asifahu qoraxdooda inaan sifeeyo falamaa ra-adnii markay aragti gabadhaas istabsharad waayo hambaleysatay wanaadad man fi lkhayma dadka khaymada ku jirayn ay wacdi hayatuha alcaynaa kafta oo ku jirto ay wacdi ayatuha alcayna almariya hada bacluka kad kadama kani ninkaadi waay waa ku yimid qaala waxaas dhahay fabdanowtu min alkaymati yaan ka dhawaadi dakaltu waa galay faidan hiya qaacidatun waxay fadhidaa calaa sariirin min dahab sariir oo dahab mukalalin biduri walyaquud oo lagu dharooway jawhar iyo yaquud falama ra'aytuhaa markaan arki ibtasamtu biha kufidno way taqul waay dhaheysaa marxaban ya waliy allah soo dhawaaw ilaahay weligiisi waqad banaa laka alquduumu calayna wa kusoo dhow yahay inaad agtaan oo noo timaadin fadahabtu liactaniqa inaan loqod kashta on baxay ad dhahay an yeesi an haweesti faqaalat mahlan istaftiibay tiri fainahu lam yati laka an an tucaaniqani adiga eh, yani muku imaanin ay tiri inaad munca inaad eh, loqon gashatid yani muku imaanin manaa kusurto waayo waayo macnaha inaad iloqon gesha liana fika ruuxa alxayaat xayaatada ruuxeeda fiigaadi ahaade waanta tuftir laylata cindana agtaayaad kasoo afureysaa in allahu tacaala qaala faintabahtu ya cabdilwaxid as uu sheekaya mafta waa soo kacaya asna cabdilwaxido walaa sabra li canaa xageedina maka sabri kari qaala cabdilwaxid waxaa dhahay faman qadaca kalaamuna hadalkaay ma go-in hatartafacad lana sariyatun ilaalo oo min alcaduwi ka oo xaggeedi kamid eh, an ah, soo kor noqdeen yani khat asariya waxwaayo koox oo oo ciidan kamid ah aano eh, faxamala algulaamu caleyhim waa hujumay dagaal isku qaadi facadadtu tisan tiscan min alcaduwi khatalahum waxaan tirin dhahay sagaal oo cadow kamida ah os dili wakana huwa alcashir usaal ah, markis sagaalkaas dili usaa alu usaa la dilay famarartu waa mari o yatashaxad usoo galaan galaayo fi damihi dhiigiisa oo yabxaku oo khoslaayo mil afiy afkiisa mugeedas khoslooyaa xataa faarq addunya ilaa ila adduunka aska tago asdinto radia allahu taala anhu walilahi dar lgaayl ya man yucaaniqu dunyan laa baqaa laha yumsi wayusbixu magrura wagarara anlaa tarakta min addunya mucaanaqatan anlaa tarakta min addunya mucaanaqatan xataa tucaaniqa fi lfirdowsi abkaara in kunta tabgi jinaan lkuldi taskunha faynbagi laka an laa ta'mana annaara macnaheeda waxa waay ya man yucaaniqu dunyaa ninka dunyada oo oo noqon oo noqon kashahaayo laa bakaa bihaa ah laa bakaa lahaa addunyada wax baaqi ah haysa maaha oo nin ninka addunyada kalbigiisiyaayo waay sidii oo naag kaw camal oo oo noqon isku noqon ninka naagta isku isku noqon kashahaayo oo aad ulaazimayo qalbigiisa dhan siiyaayo addunyada baaq bakaa malaanin yumsi wayusbixu ninkaasoo addunyadaasoo laa bakaa laa oo baaqi ahaasha e usugnaani ninkaasoo yumsi galbaaneysa yusbixu waaga badisaa magruna usoo lakadiy garaan usoo dadka dhakraayo halaa tarakta min addunya mucaanakatan noqon gashada ad noqon gashi heesid addunyada ka tagteenaa hataa tucanika fi firdows abkaaraas ilaa ad loqon gashi katid gabda oo bikra e oo xurulciin e firdows fiked ad u loqon gashi saas in kunta tabki sodho in kunta tabki jinaan lguldi taskunuhaa haddaad rabtid janada waaritiina janayaalkeedi haddaad rabtid taskunuhaa inaad askuntid fayanbagii laka waxaa ku oolay an laa ta'mana annaara inaa naarta adka nabadgelin inaad naarta adka nabadgeli adka adka aamin ahaanin aa kuwa owla eh. ah manaha waa waxyaalihii naarta loo cabsahaayo inaad oo yani naarta u geshid od u fogaatid wax acmaashaas la imaa waayo manaha alxikaayatu thaaniya cashara xukiya waaa waxay kaaya sheegi can bacdi asaalixiin anahu cabad allaha waxaas caabuday caza wajala arbaciina sanas caabuday falama markii kaana fi bacdi layaali cawayaalka bacdigeedi ahaay akhadathu dalatun cala allahi dala waxaa la aha idlaal waayo macnaheedi afka oo ilaahay maxabadiis ku kalsoonaayo waayo oo oo xoogaa waxyaala xadgudub oo sameeyayo oo iska banaan afka oo af mayacaay camal waayn oo jaceelka kawas iskaano waxyaala iskashesheega oo hadalyaala isku xabiibki yani wixiis rawa inaa loo yeelaya sofiyan warmas ilmiyar oo oo mayacaya camal oo camalas hadlaa daladaasa isoo qawati astahay oo dad saas aa jiraa mudalaliin aa jira oo saas kutubada ku arkeen faqaala waxaa dhahay ilaahi hadalkiisa kasisa arinii ma qad caadata li fi ljana asdahay Eh, janada wixii u diyaaris awliyada waxyaala qaad kasi waa iska dhahi karaan no eh, maxabada oo oo zaaidka oo ilaahay isku kawaya kalsooniga oo maxabadaas is kalsoon yahay aana habakaan kasoo dhawaaqshooya maxaa i darbisi as dhahay janada itusi waakbirni isheeg maqad aatati cudli min xuur lciin lisaan wixii xuur lciin lidarbini isheeg as ilaahaasu dhahaa famasatama alkalaamu cunugii eh, ninkii a hadalkiisi ma dhameyn xata inshaqa almicraab micraabkia kala qaadi fakarajat minhu xuriya soo baxday ala law kharajat ila dunya hadii addunyana ay usoo baxi lahayd lafatarad ma fiiha dadka addunyada dhan fiigeed ahaaday fidnay laheed ala agsooba hadalkiis afkiis aska dhameyba wa waxaana fakulmi isla markii ilahay oo iswedis waa u yaali faqaala lahaa hadi insiya ma tahay amase jiniya tahay asna faashaa taqulu shakawtu ila lmawla waqad calima shakwa waactaaka ma tarju waqad kashafa lbalwa وأرسلني أنسان إليك وإنني أناجيka طول الليل لو تسمع النجوى waxay tiri shakutu ila lmawla ilahi mawlay sayidkaay ahaay naasirkaay ahaana usheeg soo ishtakoodi وqad calim shakota o soo ishtakoota ila lmawla وqad calima shakwa o soo shakwadaalin as og yahay وacataaka waxaas ku siiyey ma tarju wixii rajeeyes وaqad kashafa lbalwa balaayadin waa kaa feeri وarsalanii waxaas iisoo dira unsan ilayka inaan kuweyliy ahaa وinii aniga unaa unaajika waa kulakooda kulakoodooya duula lail cawdidan law tasmacu najwa koodkey hadad maqli laheed qaala waxaas yaa jiri ya jaariya liman anta adiga yaa leh yaa ku leh faqaalat ana laka ana adaa ileh faqaala kam milii milka huuriya meeqa oo milkaadi huuriyaan leeyahay qaalat mia huuriya walikuli huuriyan mia khaadima ay leedahay boqol khaadimo walikuli khaadim mia wasifa boqol u adeegayaan camal wasifa iyo khaadimo isku macno le waay walikuli wasifa mia kahramana yani darajaad oo isku adeeg waa lakin luqada sifiican kahraman mujidka caali wa kawaaya waa aamuska inaan kaheli lah waa laga yaawa wasifa ladhano kuwan oo bor shaqeeyaan mano barekada dhexdi wasifa mano luka carabi ahaan amano oo saas le yani oo kala daraja e waayo mana ida dadaw adeegayan khadimay leedahay khadim la dadaw si adeegayan waas dadaw si adeegayan magacyala kana carabiga loo isticmaala fafarixa waa farxi ninki waqaal waasla ya wuxu uri hal actaa axadun hal uctiya axadun aktara mini asdaay waaan badan badlasii ma jiraa waaa la badan ma lasii dad lasii ma jiraa nin iniga badan oo anig badan lasii ma jiraa qaalad waxay tidi ya miskiin cataauka adigin waaa ya miskiin ala cataauka cataa batalin alahay dadka oo oo bataliinta ee eh, maragtay oo camalka camalkooda yar eh, sismadoodi waa aladina yaquluuna o la astafir lah alcaiim of yufar loom loo dambi dhaafaayo sismadood la lusiiyaaa uma yastakfirullah markaasa ilaahay o dambideeswedisaa cinda gurubi shams fa yugfaru lahum uma anshaa taqulu haddana waxay tiri ti huriyada aheed waxay ahay bilawda ay dheheyso walahu khasaaisu waa soo beedkan mustafuna mustafawna lihubihi اkhtaarhm fi salif azmani اkhtaarhm min qabli fitrati khalqihi fahm wadaa xikmati wabayaani walahu khasaa'isu dad oo khawaas eas leeyahay ilaahay mustafona loo doort mustafoona loo doorta lixubihi jacaylkiisa ay jeclaadeen ahaan ikhtaarahum waad doortay ilaahay fi salim zamankii hore aad aad aad doortay marka arwaax o dhan isku keenaayo oo alastu birabikum qaalu balaa ilahan markaasaaba la doortay ikhtaarahum waa doortay min qabla firdati khalqihi umistiisi asalkeedi kahor aas doortay fahumuu igi wadaa-iu xikmatin wa bayaanin kuwa la wadeeca dhihi waa xikma iyo bayaan hadal oo cad hadal cad oo balaayo waxaas waanshad aidan wa waa inshaadi taqul waanshadad aidan taqul idoo dhehesho nushrad lahum aclaamu xibi xabibihim fatabaayacu watanaabu laclaama ya xusmahum fi dili carshi malikihim kul yaqud min anajib min annajibi zamana xata ida saaruu bihadrati qudsihi kashafa almaliku xajaabahu ikrama fahum lmuluku alcaarifuna birabihim wadaa'ibuna bibabihi kudama mushirad waxaa loo fidiyey loomiki aclaamu xubin jaceelka calam yaalkiisii xubi xabiibihim xabiibkooda ay jeclaadeen alaamtiisi haloo fidiyey fatabaayacu waa ismubaayacoodeen watanaahabu watanaahabu laclaama waa kala dafeen aclaamtii intii loo fidiyey yaa xusnahum fi dili carshi malikihim yani wanaagooda la yaabaa fi dili carshi malikihim ilaahi oo boqorkoodii ahaa carshigiisa hooskeedii xaal ayihiin oo wanaagooda wanaaga ay qabaan aan layaaba kullu mid kasto asdaa yaquudu min annajiibi zimaama geelkii oo ratiga kiisi oo qiimaha badnaay aanin kasta hogaanka askahaaya as hogaamiyo as wadooya hataa idaa saaruu marka kulli dadkaas korkeeda ay saaran hogaan ninba hogaankiisa gacantiisa ku wataa harigiis ku hogaamihaayo waa sii socdaan kasi hataa idaa saaruu bihadrati qudsihi ilaahay ka ahaadeen ilahay ad kudsigiis hadrareedi kashafa kashafa almaliku marki ma ay gaareen xijaabahu ikraama xijaabkaas uu qaaday ikraam oos kalaami hay ahaan ilahay maliga ahay oo boqorka ahay oo dhamaan tahayna hanti xijaabki xijaabkaas uu qaaday waa arkeen dhamaan fahum lmuluku lcaarifuuna hadda maanta iigaa mulugii caarifiinta ahaayeen rabbigoodi aqoonsanaayeen ika waay mulugta oo daa'ibuuna waayas dhahay kuwii daa'imin bibaabihi ilahay irdis qodaaman xaala yihiin kuwo oo qaadi oo ilaahooda oo adeegaayo oo daacadiis la imaahayaan qultu wa tan hamsatu abyaatin qultuhaa aniga dhahay waayas shanta wa alcaqtuhaa bi arbaca haddana waxaan raacsiyaas dhahay afartan aan raacsiyi min caali yaakuutin yaakuud meehiisi koreeyo iyo zaahi joan joorkiisi wanaagsan oo yacluhu nuurun nuurka koray ahayo ay yaskunuun xaggaa meehaasay khiyaaman ay kadegan yihiin tendayaal ay ka degan yihiin meehaas xaggiisi wamaca alxisaari alcuuni wamaca alxisaari wamaca alxisaani lxuuri lciini ciinun macnaa xisaani lxuuri kuwi ish oo yani yani xisaanka ahay xuur xuurulciinka ah ciinu ahaaday macigoodii oo indha waaweyn o low badad hadday daahiri laheyd layla cawdi anaarat biljanaami alam jamali alaama mugdiga jamaalkiibay ku nuuri laheed amacigoodii ahaaday loola catarad waa cataray laheyd kul wujuudi adduunka eed wazakrafat waa ziinay laheyd walamaata kulun biljamaali qaram cishka ay ukhawaan darteed kadan jamaalkeeday ku dhima lahaayeen xurulciin taas dad oo xurulciin oo saas ah ku dhex jira haasda yaa xusnahaa wanaageedaan la yaawaa bayn aljawaari xaal ay tahay jaariyaalka dhexdooda cindama tamshi markii soceheyso italqa qaadimiina kiraama inaa ula kulanta kulantaan dadka soo galeen oo suusuuban usoo galeen ahluljana markii ay la kulmeyso yuzowna gurufaatin biha fawqa almunaa gurufaad oo guriyaal oo alu awaal marihaa oo fawqa almunaa yani duulada ka koreeyo wataxiyatum yalqoona waxay la kulmaayaan taxiyo iyo salaam ay la kulmaayaan والله أعلم